بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي بإذن ربنا تبارك وتعالى caawa insha allah waxaan laqmayn doonaa kitaab wasiya ah oo uu leeyahay abulxasan cali bni cabdicasiis aljurjani alfaqiih ashaafici aladiib ashaacir risaalo sheekhaasi oo qoray ayaan شاء allahu tacaala isku dayi doonaa inaynu laqmayno markaa magaca loo yaqaanaa iyo waxay yidhahdaan culimmadu qasiidatljurjaani waa ay yidhaahdaan cizatulculamaana waa ay yidhaahdaan miimiyatljurjaanina way yidhaahdaan sheekha kitaabka qoray waxa uu dhashay bay shan iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd saddex boqol sagaashan iyo laba markii ay maraysayna waa dhintay ayay yidhaahdaan imaamu sakhaawi waxa uu odhanayaa waa sultaanu alculamaa alcaamiliin sidaasi ayaa odhanayaa imaamu sakhaawi markaa sheekhu waxa uu leeyahay tasaaniif fara badan oo culimmadu ay yidhaahdeen ilaa kontameeye waa ay ka badan tahay ayaa uu leeyahay marka insha allah waa kulley kitaabku adab ahaan ayaa u qaabilsan yahay marka insha allahu tacaala waa aynu laqmayn doonaa <clears throat> baxarka uu ku baxayaa waa baxru طawiil weeyaan facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun sidaasi ayaa wasankiisu yahay markaa abyaadda uu ka kooban yahay culimmada qaar waxay gaadhsiiyaan afar iyo afartan qaarna waxay gaadhsiiyaan labiyo labaatan sida innaga inoo qoranno waa afar iyo labaatan bayd weeyi markaa sheekhu waxa uu leeyahay diiwaan ayaa uu leeyahay markaa diiwaankiisa laftiisa inay ku jirto risaaladani ayaa suuragal aanu maan arag diiwaankiisaasi laakiin risaalada ina hor taallaa'i waxay ka kooban tahay tacdaadkeegu ama abyaadeedu waa afar iyo labaatan bayd weey marka afar iyo labaatan kaa bayd umaan laqmayn doonaa insha allah bismi illaahi araxmaani araxiim yaquulu lmu'alifu raximah llah yaquuluuna lii fiika nqibaadun wainamaa ra'w rajula can mawqifi dulli axjama يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من دناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أغض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع سيرته لي سلما وما زلت منحزا بعرضي جانبا عن الذل أعتد صيانات مغنما إذا قيل هذا من هل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما unaziihuhaa can bacdi maa laa yashiinuhaa makhafata aqwali lcida fima aw lima fausbixu can caybi laimi musalama waqad ruuxtu fi nafsi lkarimi mucadama وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبيت أقلب كفي إثره متندما ولكنه إن جاء عفوا قبلته وإن مال لم أتبعه هلا وليتما وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنا الهوافر العرض مكرما وأكرم نفسي أن أضاحيك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتاده الحر مغرما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أأشقى به غرسان وأجنيه ذلتان إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما فإن قلت زند العلم كاب فإنما كباحين لم نحرس حماه وأظلما wlow ana ahla alcilmi sanuuhu sanahum walow caadamuuhu fi nnufuusi lacudimaa walaakin ahanuuhu fahanuu wadanasuu muxayaahu biladmaaci xataa tajahama wma kulu barqin laaxa liyastafizunii wala kulu man laaqaytu ardaahu muncima ولكن إذا ما ضرني ضر لم أبيت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما markaa qisido horta qaabkaasa loogu dhawaaqaya waa iska adab ahaan weeye markaa wuxuu kula dardaarmayaa dadka culimada ahlulcilmiga ah iyo dadka dalabatulcilmiga ah inay ilaaliyaan cilmigu xaqa uu leeyahay cilmigu xaqa uu leeyahay in ay ilaaliyaan markaa sheekhu waxau yidhi yaquuluuna waxay odhanayaan lii aniga waxay igu odhanayaan fiika ay thaabitun fiika dhaxdaada waxa ku sugan inqibaadun cidhiidhi ayaa ku sugan bay odhanayaan wa inamaa ra'aw waxa uunay arkeen rajulan nin ayay arkeen rajulka oo axjama joogsaday ay huwa rajulku can mawqifi dulli dulliga booskiisii nin ka joogsaday ayay arkeen buu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waxau uhi yaquuluuna ciddii odhanaysay muu sheegin wuxuu noo keenay waawi ljamaaca yaquuluuna hal qof kumuu odhan laba kumay odhan saddex kumay odhanoo wax ka badan baa ku yidhi oo waawiljamaac uu adeegsaday waa mid labaada sheekhu qaala muu odhan oo maadi kamuu cabirin ee muxuu cabiray ficil mudaarici inoo cabiray marka in fara badan ayaa kelmadda lagu celceliyey oo lagu yidhi markaa sheekha waxaa lagu yidhi sheekhow dhexdaada waxaa ku sugan cidhiidhi dadkii maba dhex gelaysidba dadkii ma dhex gelaysid meeshii laysku arkaya warka lagu kala qaadanayey laguguma arko inqibaad waa qabadtuhu can ilamri fanqabada milu cazaltuhu marka inqibaadku waa cidhiidhiga weeyaan inqabada can shayi markaa wuxuu yidhi dulliguna waa adacfu wlhawaan dulli macnihiisu waa adacfu wlhawaan adab ahaan markaynu eegno waa dacfiga iyo hawaanka iyo liidashada axjama alifta ku jirtaay alifu taniya ma aha dee waa ficil maadiyo waynu laakin waa maxay waa caruudiyiintu waxa u yaqaanaan alif aliطlaaq u yaqaanaan waa shicirka aawadeed ayay u timiday marka axjamo macnaheegu waa axjamtu can اlmri bimacnaa ta'hartu canhu waan ka joogsaday wey axjama aljayshu cala alqitaali ciidankii waxay ku dhiiradeen maxay dagaalkii waxay ka soo horjeedaa e, axjama waa bimacnaa ta'ahara baan ujeedaa cafwan waxay ka soo horjeedaa aqdama aqdama aljayshu cala alqitaali iyo axjama aljayshu can alqitaali marka axjama waa joogsashada aqdamana waa dhiirashada wey marka wuxuu leeyahay dadkii waxay igu yidhaahdeen iyaga oo aniga inkiraya war cidhiidhi baa kugu sugan oo dadkii kuma dhex darsamaysid abwaabtii salaatiinta iyo dadkii madaxda albaabadoodii iyo waxaasi oo dhan laguguma arkayo waxaasi oo dhan waad ka fogaatay wuxuu leeyahay naadimku xaalka xaqiiqadiisa dadku may ogaane keliya waxay yidhaahdeen innamaa ra'aw rajulan waxa uunay arkeen nin rajulkan wuxuu u jeedaa waa naftiisa weeyi rajulkaasi oo ka fogaaday mawqifkii dulliga iyo hawaanka iyo liidashada ka dheeraaday ayay arkeen kadib baydkaa dambe ayuu ku sii raacin doonaa o sii fasiri doonaa wuxuu yidhi yaquuluuna waxa ay leeyihiin lii aniga waxa ay igu leeyihiin fiika ay kaa'inun fiika dhexdaada waxa ku sugan inqibaadun cidhiidhi ana dadkiiba dhex gelahayn wa innamaa ra'aw waxa uunay arkeen waa alaatu xasri innamaa haddee maa la geliyo waa kaafiya makfuufo xasri bay faa'idaynaysaa wa inamaa ra'ow waxa uunay arkeen rajulan nin bay arkeen rajulka oo axjama ka joogsaday ay huwa rajulku can mawqifi dulli dulliga iyo liidashada booskeegii nin ka joogsaday oo ka caagay ayaa waxa weeyaan ay arkeen wuxuu yidhi isagoo sii fasiraya sababta uu dadka uga fogaaday araa waxaan u arkaa buu yidhi annaasa dadka man axadka daanaa u dhowaada ay huwa manku hum ayaga haana inuu liito ay huwa manku cindahum ay cinda annaasi dadka agtooda inuu ku liito waman axadka akramat ay sharafto ee ay maamuusto hu manka cizatu nafsi naftiisa cizadeedu ukrimaa waa la maamuusaa daana min xayu luqa markaynu eedno waa iqtaraba minhum u dhowaado weeye tadaanaw bimacnaa danaa bacduhum min bacdin luqa ahaan waa sida markaa sheekhu wuxuu fasiray sababta uu dadka uga fogaaday wuxuu yidhi dadka cidda u dhowaataa agtooda waa ay ku liidataa kadibna dadku waxa ay kula dhiiradaan aqwaal iyo afcaal labadaba waa ay kula dhiiradaane xaqii u ka mudnaa waxa weeyaan ma siiyaan marka uu ka fog yahay ruuxa waxa weeyaan naca dadka gacmahooda waxa ku sugan ee naftiisa waxa weeyaan ka maamuusa inuu ku dhex darsamo oo ka dhowrsoonaada waxa gacmahooda ku suganna waa ay maamuusaan sidaa aawadeed baa iga keentay oo ii sababtay buu yidhi maxay inaan ibticaad ka sameeyo oo aan ka dheeraado araa waxaan u arkaa buu yidhi annaasa dadka man axadka daanaa u dhowaada hum ayaga haana inuu liito cindahum ay cinda annaasi dadka agtooda inuu ku liito ayaan u arkaa buu yidhi waman axadka akramat ay maamuuso hu manka cizatu nafsi naftiisa cizadiisuna ukrima in la maamuuso ay huwa manka wuxuu yidhi walam aqdi maan gudan xaqa alcilmi cilmigu xaqii u lahaa maan gudan in kaana haddii uu yahay kullamaa badaa mar kasta oo uu ii muuqdo damacun hunguri sayartu mid ka dhiganaya hu cilmiga sullaman salaan salaanka oo liya aniga ii sugnaaday walam aqdi ay walam uaddi maan gudan weeyi walam uaddi maan gudan damacana waxaa la idhaahdaa waa nusuucu nafsi ila shay waa nafta oo waxa weeyaan xagga shayga u kacda jacayl ay jeceshahay aawadeed markaa wuxuu leeyahay cilmigii xaqii cilmigu u lahaa waxa weeyaan maan gudan buu leeyahay mar kasta oo haddii shay adduunye uu ii muuqdo sida mansab oo kale ama wadiifo iyo shaqo oo kale aan ka dhiganayo cilmigii sallaan aan ku gaadho waxaa ii muuqday iyo wasiilo waxa weeyaan aan ku xasiliyo mansabkaa iyo nadiifadaasi mar cilmigiiba haddii aan sabab uga dhiganayo cilmigu xaqii u lahaa acraadda adduunyada haddii aan sabab uga dhiganayo cilmigu xaqii u lahaa ee uu iga mudnaa maan gudin buu leeyahay walam aqdi maan gudin xaqa alcilmi cilmigu xaqii u lahaa in kuntu haddii aan ahay kulamaa badaa bimacnaa dahara weeyaan badaa bimacnaa dahara mar kasta oo uu muuqdo damacun hunguri sayartu mid ka dhiganaya hu cilmiga sullaman sallaan sallaanka oo liya aniga ii sugnaaday mar kasta oo hunguri adduunyo uu ii muuqdo cilmigii haddii aan ka dhiganayo sallaan aan shaygaa ku gaadhayo xaqii cilmigu iigu lahaa ee uu iga mudnaa mid gutay oo gaadhay ma ihi buu leeyahay wmaa ziltu munxaazan bcirdiya jaaniba can dulli actadu siyaanata maqnama wamaa ziltu kamaan zuulin munxaazan inaan la leexdo sharaftayda jaanibaa dhinac inaan ula leexdo can dulli dulligana aan kala leexdo actadu aan tirsado asiyaanata ilaashimaha iyo badbaadadana maqnama haniimo aan ku tirsado wuxuu leeyahay munxaazan waa xustu shaya shaygii baan koobay weeye xustu shaya axuuzuhu xawzan waxiyaazatan bimacnaa damamtuhu wa jamactuhu weeyaan waan ururiyey wa kullu man dama ilaa nafsihi shayan faqad xaaza ruux kasta oo naftiisa shay soo dumana waxaa la idhaahdaa faqad xaazahu aw mutaxayizan ilaa fiah waa ka allah yidhi aw maa'ilan ilaa jamaacatin min almuslimiin marka macnaha munxaaz waa maxay waa leexasho wey leexasho wey cirdiga bilkasri markaynu akhrino ee cirdi la ydhaahdo waa mawdicu dami walmadxi waa ruuxa meesha ay caydu ama ammaantu ay ka qabato cirdi waxaa la ydhaahdaa annafsu waa la ydhahdaa buu leeyahay walxasabna waa la ydhahdaa sharafta oo waxaa la odhan karaa huwa naqiy lcirdi waa mid cirdigiisu uu beri ka yahay ceeb maqnam hanimtu shaya shaygii baan haniimaystay aqnamuhu hunman baad odhanaysaa mudaariciisuna waa sida haniimatan wa maqnaman jamciisuna waa khanaa'im ama maqaanim marka wuxuu leeyahay kamaan zuulin dabeecadaydu iyo dabcigaygu inuu sidaa ahaado oo aan ka fogaado wax kasta oo i qadarkaygana nuqsaaminaya sidaa aawadeed ayaanan dadka ugu cidhiidhin buu yidhi maxay adnaada ay damacsan yihiin iyo adduunyadooda waayo fa inna man facala dalika lam yaslam minhum cidda hawshaasi dhex gashaay dee ka badbaadi mayso oo ka nabadgeli mayso maxay laa min alsinatihim walaa min afcaalihim carabadooda inay wax kugu gaadhsiiyaan ama afcaashooda iyo ficiladoodaba sidaa aawadeed wuxuu leeyahy waan ka fogaanayaa waxaanan ku tirinayaa ilaalintaasi cirdigayga aan ilaaliyey aan ka ilaaliyey wax ceebaynaya ama nuqsaaminaya haniimo hanaaimta ka mid a ah ayaan ku tirinayaa buu leeyy wamaa ziltu kamaan zuulin munxaazan inaan la leexdo bicirdiya sharaftayda jaaniban dhinac inaan ula leexdo canidulli dulligana aan kala leexdo actadu aan tirsado asiyaanata ilaashimaha iyo badbaadadana maqnamaa haniimo aan ku tirsado إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحور تحتمل الظما إذا قيل buu hi hadii la yidhaahdo haadaakani manhalun waa ceel biyo macaan qultu waxaan idhaahdaa buu yidhi qad araa dhab ahaan waan arkaa walaakina nafsa alxuri ha yeeshee qofka xorta a naftiisu taxtamilu waxay xamishaa waxay u sabirtaa oo ay qaadataa addama'a oonka ayay xamishaa manhal bifatxi lmiimi walhaa manhal marka la idhaahdo waa almawlid waa meesha lagu arooro weeyaan meesha lagu arooro ficilkiisi haddaynu eegnona waa nahilo weyde nahil nahilo wey qad araa qadaasi waa taxqiiq taxqiiq bay faa'idaynaysa oo waa maxay na'am ana araahu xaqan dhab ahaan waan u arkaa wey addama waa maxay addama ab ay haydo dee waa mukhafafu dama ya hamzadii lidaruurati nadmi baa loo tahay dhamaa baa loo akhriyaya marka shicirka la akhriyayo laakiin waa mahmuuz wey dhama waa hamza ayaa ku jirta waana oonka weeyaan bimacnaa cadisho wey cadisha dhamia iyo cadisha wasnan wa macnan cadisho ayay lamid tahay dhami marka wuxuu leeyahay waxaan ku xeel dheeraanayaa buu leeyahay fogaanshaha aan ka fogaanayo dadka aniga oo ilaalinaya maxay cirdigayga iyo sharaftayda aniga oo ilaalinaya ayaan aad uga dheeraanayaa buu leeyahay xitaa haddii oo la yidhaahdo ilbiyaa ayaa halkan qulqulaysa ee adigu u horeeyo ka cab waayo lianna nahla huwa ashurbu lwal cabitaanka ugu horreya marka geela la arooyo nahal baa la dhahdaa ka dambana maxaa la dhahdaa calli durduur baa la dhahdaa ka dambana laakiin samaynta aad samaynaysid ee aad ku arooraysid ceelkaasi biyaha macaan waxaad ku cidhiidhiyaysaa maxay dadka ayaad ku cidhiidhiyaysaa waxaanad u sabraysaa dadka dhibtooda ay ku dhibaataynayaan wuxuu leeyahay aniga naftaydu waa nafsu xorin waa nin xora nafti kadibna wayba xamilaysaa oonka iyo haraadka waa ayuu adkaysanaysaa waa maqaaladii imaamu shaafici oo kale uu odhan jiray isna yaa bunaya low kuntu aclamu anna shurba almaai baaridi ana shurba almaai albaaridi yanqusu min muru'atii ma sharibtu ilaa xaara wuxuu yidhi haddii waxa weeyaanan ahay mid og biyaha qaboobi inay nuqsaaminayaan muru'adayda iyo sharaftayda inay waxyeelayaan maan cabeen buu yidhi iyaga oo kulul mooyaan marka wuxuu leeyahay haddee la idhaahdo war dadkii meel ay ka dhergeen oo lagu wada xoomaya ayaa jirta adiga maxaa kaa qadiyey meeshan dadkii ay wada galeen ay ka dhergeen adigu maxaad u tegi weyday oo aduga dhergilaadaay anugu waa wuxuu leeyahay anuu hawshaasi mid aniga ii taalla ma aha waayo qofka xorta a ah naftiisu waxay xamiishaa maxay dama'a ah iyo oonka hawshaasi anu mid dhexgelaya waxa weeyaan ma ihi idaa qiila marka la yidhaahdo haadaakani manhalun waa ceel biyo macaan qultu waxaan idhaahdaa qad araa dhab ahaan waan arkaa walaakina nafsa alxuri ha yeeshee qofka xorta an naftiisu taxtamilu waxay u adkaysataa addama'a onka ayay u adkaysataa unazihuhaa can bacdi la laa yashiinuhaa makhaafata aqwaali alcidaa fii ma'wlimaa wuxuu yidhi unazihu waan ka dhowraa nafta can bacdi maa shay badhkii ayaan ka dhowraa laa yashiinu aan ceebaynayn ay huwa maagu haa nafta makhaafata aqwaali lcidaa cadowga hadalladooda ka cabsashadeeda darteed ayaan uga dhowraa fiima aw lima ay leeyihiin sababma fiima facala kada aw lima facala kada sida ay leeyihiin unazihuhaa bimacnaa ubciduhaa weeyaan waan ka fogeeyaa weeye yashiinu waa min baabi baaca baaca iyo shaana waa isku mid baaca yabiicu iyo shaana yashiinu sarfi ahaan fiima fa'daasi culimmadu waxay leeyihin waa sababiya maadaasi waynu garanayna waa maa alistifaamiya limata ku jirtaana waa maa alistifaamiya maada istifaamiyada xarfu jir haddii uu galana min xayu luqa markaynu eegno dee waa la jaraa cama yatasa'aluun oo kale bima yarjicu lmursaluun aayadaha qur-aanka oo kale maadaasi waa istifaamiye weeyi markaa fa'da halkan ku jirtaa waa sababiya miimka dhamaadana waxay ahayd maadi istifaamiyada ahayd laakiin alifkeegii maxaa jaray ya waa la marka xarfu jar haddii gala maada istifaamiyada waa la jaraa iska jaraa marka wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay beytkan macnihiisu eh, natruku ah, bacdu saalixiin waxaa laga soo naqliyaa inay odhan jireen natruku bacd alxalaali makhaafata alwuquuci fi lxaraami ah, waxaanu ka tagnaa waxyaalaha xalaasha ah barhkood annaga oo ka cabsanayna ku dhicitaan aan ku dhacno xaaraan aawadeed ayaanu uga fogaanaa marka wuxuu leeyahay anigu waxa aan ka tegayaa waxyaalo aanan xumaynayn oo naftayda ceeb aan ku ahayn bar kamida ayaan ka tagaa oo aan ka dheeraadaa cabsasho aan ka cabsanaya aawadeed inaan ku dhaco wax naftii ceebaynaya oo naqsi iyo nuqsaan u soo jiidaya weliba aniga oo ka gaashaamanaya dadka acdaada ah ee cadowga ah ee had iyo jeer dhufayska ugu jira zallaadka iyo simbirada xashooyinka raadiya waayo qofka cadowgii mar kasta wuxuu kuu raadinayaa maxay jaanis iyo fursad uu kaaga faa'iidaysto muxuu odhanayaa lima facala hada alamra waxaasuu sameeyey war maanta waxaa muxuu u wama sabab aladii awqacahu fiih waxa ku riday muxuu yahay anigoo hawlahaasoo dhan iska ilaalinaya oo ka gaashaamanaya ayaan ka dheeraadaa buu yidhi maxay waxyaalo naftaydaba aan ceeb ku ahayn barkood inaan ka fogaado wuxuu yidhi unazihu waan ka fogeeyaa haa nafta can bacdi maa shay barhkii ayaan ka fogeeyaa maaga oo laa yashiinu aan ceebaynayn ay huwa maagu haa nafta aan ceebaynayn makhaafata aqwaali lcidaa cadowga hadalladooda ka cabsashadeeda darteed ayaan uga fogeeyaa fiima sababma awlima ama maxay ayuu waxaa u sameeyey ay odhanayaan fausbixu can caybi la'iimi musallama waqad ruxtu fii nafsi lkariimi mucadama wuxuu yidhi mar haddii aan sameeyo arrinta oo cirdigaygii iyo sharaftaydii dadka aan ka ilaaliyey waxyaalaha waxa weeyaan nafta aan ceeb ku ahayn barhkoodna aan ka fogaaday sababta ina soo hormartay aawadeed waxaan ahaanayaa mid ka badbaada qofka la'iimka ah ee xun ceebayntiisa iyo nuqsaantiisa ee mar kasta cuyuubta waxa weeyaan dadka iyo zallaadkooga dhufayska ugu jira qofka kariimka ah ee deeqsiga ah ee geesiga ana naftiisa waxaan ku ahaadaa buu leeyahay maxay mid mucadam ah oo la weyneeyo wuxuu yidhi markaa shaano macneheedu waa bimacnaa ceeb oo kale weeyaan ceeb wey bimacnaa waxay la mid tahay waxa weeyaan caaba waa ceebtii weeyaan imaamu shaafici maqaaladiisu waa tii ahayd man wacada akhaahu siran fakaأnama zaana qofka walaalkiisi sir ah wax ugu sheega ee toosiya waa qurxiyey waman wacadahu jahran fakaأnamaa shaana haddii waxa weeyaan uu ugu sheego khaladkii uu galay meel waxa weeyaan cadoo dadkii ay wada joogaanna waa sidii nin ceebeeyey oo kale markaa shaana bimacnaa ceeb oo kale weeyaan fausbixu waxaan ahaadaa buu yidhi waa fadu waa faau sababiya fausbixu waxaan ahaadaa hawlahaa la soo sheegay maadaama oo aan sameeyey fausbixu waxaan ahaadaa can caybi la'iimika la'iimka ah ee musallama mid laga badbaadiyey baan ahaadaa walxaal qad ruxtu horay aan u ahaaday fii nafsi lkariimi ninka deeqsigaa ah ee kariimka ah naftiisa dhexdeedana mucadamaa mid la weyneeyey wuxuu leeyahay cirdayayga haddii aan ka ilaaliyo dadka aan ka tegey wax aan naftayda ceeb ku ahayn wax ka mid a waxaan noqonayaa mid ka nabadgala kala-iimkaa waxa weeyaan ceebayntiisa waan ka nabadgalaa buu leeyahay dee wuxuu igu soo dhabbadaba waan ka caago waan ka fogaaday qofka kariimka isagu deeqsigaa gobta ana dee agtiisa mucadan baaban ka noqdayo la weynayo fa usbixu waxaan ahaadaa can caybi la'iimika la'iimkaa ah ee liita ceebtiisa musallama mid laga badbaadiyey ayaan ahaadaa walxaal qad ruxtu horay aan u ahaaday fii nafsi lkariimi ka kariimkaa ah ee deeqsiga a ah naftiisa mucadama mid la weyneeyo wa inii idaa maa faatani lamru lam abit uqalibu fikrii ilahu mutanadima wa inii aniga idaa maa faatanii haddii uu iga tago oo ii dhaafo alamru amarku haddii uu ii dhaafo lam abit ma baryo uqallibu aniga oo rogrogaya fikrii fikirkayga aniga oo rogrogaya irahu ay ira dalika amri amarkaa isaga a raadkiisa mutanadiman xaalan ahay mid murugaysan wa inii aniga idaa maa faatanii haddii u iga tago alamru amarku haddii u iga tago lam abit ma baryo uqallibu aniga oo gedgediyaya kafii gacantayda irahu ay ira daalika alamri amarka isaga araadkiisa mutanadiman xaal an ahay mid warwarsan oo murugaysan wuxuu leeyahay haddii uu idhaafo amar sha'ni weyn leh tusaale ahaan mansab baa loogu yeedhayay ama xoolo fara badan baa dhaafay wuxuu leeyahay habeenkaasi ma baryo aniga oo xasiin ah oo murugaysan oo waxa weeyaan ka murugaysan fawaadkaa iyo dhaafitaankaasi arrinkaa weynuye dhaafay naftaydana ku canaananayo oo leh hawsha caynkaa ah iyo caynkaasa maxaad u samayn weyday hebel maxaad hawshaa uga dalbi weyday way kuu suuragel noqon lahayde waayo naftayda ayaa naf xora buu leeyahay mana murug gelinayo dadka asxaabulmataamica waxyaalaha muruggelinaya waxyaalaha murug wuxuu yidhi wa inii aniga idaa ma idaa ma idaa iyo ma haddii ay kulmaan waxa weeye mid baa zaada mid baa ziyaada yaa طaaliban khud faa'idatan maa bacda idaa zaa'ida bay odhan jireen maa bacda idaa zaa'ida ardayow faa'ido qaado ma iyo idaa haddii ay kulmaan maada ayaa zaa'ida iska ilaali marka inkastoo sharxiina aan indhaha marni isagu si kalu qaacidada u qori ismac akhii faa'idatan inuu laaban malaynaya ismac akhii faa'idatan maa bacda idaa zaa'ida soo saama wuxuu yidhi wainii aniga idaa maa faatanii haddii u iiga tago oo u ii dhaafo alamru amarku haddii u ii dhaafo lam abit ma baryo uqallibu aniga oo rogrogaya fikrii fikirkayga ama gacantayda irahu ay ira dalika alamri amarka isaga araadkiisa ah mutanadiman xaalan ahay mid murugaysan oo ka murugaysan fawaadka iyo dhaafitaanka iyo tegitaankaasi u dhaafay arrinkaasi walaakinahu in jaa cafwan qabiltuhu wain maala lam utbichu hallaa wallaytamaa wuxuu yidhi walaakinahu ha yeeshe in jaa'a haddii uu yimaado ay huwa amarku cafwan si bi-aasha haddii uu iigu yimaado qabiltu waan aqbalaa oo waan yeelaa anigu hu amarka wa in maala haddii uu leexdo amarku lam utbic ma raaciyo hu amarka hallaa wallaytamaa adaadkaasi waa adaadtu taxdiid soo adaadkaasi kama dabageeya buu leeyahy alla sidaa maan sameeyo alla laytama sidaa kama dabageeyu leeyahy wuxuu leeyahay cafwan waxaa la idhaahdaa acطaahu cafwa maalihi yacni acطaahu bigayri mas'ala xoolihiisii ayaa uu ku siiyey maxay mas'alolaaan mas'alo la'aan iyo su'aal la'aan weydiisi la'aan cafigu marka dheeraadna way idhahdaan waa ziyaada maala maala cani ariiqi maala waa leexashada min xayu lua maala can ariiqi yamiilu maylan ay tarakahu waxaada canhu baa la dhaha waa leexasho weeyaan marka wuxuu leeyahay hadii arinkaasi aniga uu yimaado oo uu soo gaadho isaga oo bilaasha oo aan ku helo su'aal la'aan dee waan iska qaataa haddii laakiin uu dhaafo oo cid kale uu gacanta uga galo cid kale uu gacanta uga galo aniga iga hoosaysa wuxuu leeyahay anigu ma baryo aniga oo murugaysan oo leh hallaa facalta kada wa kada waa sidaa iyo sidaa maxaad u samayn weyday eeg hallaa buu yidhi soo ma hallaa facalta kada wa kada war sidaa iyo sidaa maxaad u samayn weyday si arrinku kuugu xasilo yaa laytanii facaltu kada wa kada alla sidaa miyaan yeelo waxaasoo dhan anuma yeela buu leeyahy oo haddaad ku bushidid oo tidhaahdid sheekhu qaadi buu ahaa dee sheekh sheekhu muna qaadihayn qaadi lqudaat baa halkan u kaga jawaabaya marka warkaa isaga waa loola yimiday wayde waa loola yimiday oo cafi iyo dheerar ayuu ku yimid ayaa arrintaasi uu ku qabtay laakiin isagu ma u codsanoo ma u weydiisan walaakinahu ha yeeshee in jaaa haddii uu yimaado ay huwa arinkaasi cafwan dheeraad iyo bilaash qabiltu waan yeelaa buu leeyahay anigu hu amarkaa wa in maala haddii uu leexdo oo ii dhaafana lam utbic ma raaciyo hu amarkaa hallaa wallaytama alla sidaa maan yeelo kama dabageeyo buu leeya waan ka hadhaaday wa aqbidu khadwi can xuduudin kaiiratin idaa lam analhaa waafira alcirdi mukrama wa aqbidu waan joojiyaa khadwii tallaabadayda can xuduudin dheefo ayaan ka joojiyaa dheefahaasoo kaiiratin fara badan idaa lam anal haddii aanan gaadhayn haa xuduuda waafir alcirdi sharaftaydu mid ay dhammaystiran tahay xaalaaan ahay mukramaa layna maamuuso qabdigu waa didulbasti fidintuu ka soo horjeedaa qabdigu khadwigu waa almashu socodka ayaa la idhahdaa marka macnuu waa maxay aqbidu khadwi bimacnaa aqif weeyaan aqifu waan joojinaya wey wuxuu leeyahay waan joogsanayaa oo ma daba soconayo xuduuda iyo dheefaha adduunyo anigu ma daba soconayo gadaasheeda socon maayo buu leeyahay haddii aanan gaadh ahayn naftayda iyadoo casiiz ah kariimna aan ahay mid ku ceebaysanna aanan ahayn hawshaasi ma samaynayo oo faraha lama gelayo buu leeyahay wa aqbidu waan joojinayaa oo waan qabanayaa khadwii tallaabadayda can xuduudin dheefo ayaan ka joojinayaa dheefaha oo kahiiratin fara badan idaa lam anal haddii aanan gaadhayn anigu haa dheefaha waafir alcirdi cirdigaygu mid uu dhammaystiran yahay xaalaan ahay mukramaa layna maamuuso wa ukrimu nafsii an udaaxika caabisa wa an atalaqaa bilmadiixi mudamama wa ukrimu waan maamuusaa nafsii naftayda ayaan maamuusaa an udaaxika inaan la qoslo wa ukrimu waan maamuusaa oo waan karaameeyaa nafsii naftayda an udaaxika baan ka maamuusaa inaan la qoslo caabisaa mid wejiga tubaya oo wejiga ururinaya iyo wa an atalaqaa in aan kula kulmo bilmadiixi ammaan in aan kula kulmo mudamamaa mid la dhaleeceeyey mudamamku waa madmuumu jidan mudamam waa sida marka wuxuu leeyahay naftayda karaamadeeda dushayda ay ku leedahay waxaa ka mid ah inaana la qoslin qof wejiga tuba dalaaqatulweji inaad weji furfurnaata rasuulku waxaa ku tilmaamay inay sadaqa tahay wuxuu uga jeedaa bimacnaa qof weji tuban oo mar kasta buda anuu lama qoslo bimacnaa lama saaxiibo waayo asaaxibu saaxib carabtu maxay dhahdaan asaaxibu saaxib saaxiibku waa jiida adna berri sidiis oo kale ad noqon marka wuxuu leeyahay cid sidaasiya anigu waxa weeyaan lama qoslo oo lama saaxiibo waa mid labaade naftayda waxaan ka maamusaa buu leeyahay rajulka madmuumka ah ee dhaleecaysan walow suu doonaba ha u dhaleecaysnaadee inaan ammaano oo ammaan aanu mutaysan dusha aan ka saarana aniga layguma hadleeyo buu leeyahay falaa umdixu ilaa man kaana lilmadxi ahla ma ammaano buu leeyahay maxay ilaa qof ammaanta ehel u ah mooyaane cidaan ehel u ahayna oo aan mutaysanna dee dusha kama saara buu leeyahay wa ukrimu waan maamuusaa nafsii naftayda waxaan ka maamuusaa an udaaxika baan ka maamuusaa inaan la qoslo udaaxika waa mufaacalo soo inaan la qoslo isna wuu qoslaya ana waan qoslaya wey waa mufaacal waa wax la wada samaynayo caabisan xaalan ahay mid we caabisan xaalu yahay an udaaxika inaan la qoslo caabisan mid wejiga tubaya inaan la qoslo iyo wa an atalaqaa inaan la kulmo ayaan naftayda ka maamuusaa inaan kula kulmo bilmadiixi ammaan inaan kula kulmo mudamama mid la baleeceeyey wa kam aalibin riqiibi nucmaahu lam yasil ilayhi wain kaana ra'iisa almucadama wa kam aalibin alla badanaa mid raba riqii inuu i addoonsado binucmaahu gallad uu ii galay aawadeedna uu iigu addoonsado kaasoo lam yasil aan gaadhin ilayhi riqiga wa in kaana haba ahaado ay huwa muncimka nimceeyey alra'iisaba ha ahaado madaxweynaha almucadama la sharfo kamtaas dee kolay luqadaad iyada ku barateene istifaamiye iyo khabariya loo qabiyaa soo maa kam waa ti bimacnaa tagtiirkahayd wey waa khabariyo wey riqiina min ariqi baa laga keeno wahuwa alcubuudiya annucma iyo annicma waa alyadu wsaniica wlmina intaba waa ay ku dhacdaa fi luga alcarabiya wamaa uncima bihi calayka wax kasta oo lagugu galado oo lagugu nimceeyo dee waxaa la odhanayaa maxay nicma ama annucma baa la dhahdaa laakiin culimay iska ilaaliya min xayu luga haddii nuunka la fadxiyo oo na la idhaahdo mamduuday noqotaa annacmaa wey annacmaa baa loogu dhawaaqaya laakiin markuu madmuumka yahay waa annucma kalfataa saasoo kale loogu dhawaaqaya marka wuxuu leeyahay in fara badan oo umarada kamida iyo kuwa mamduuxiintaa ah ee la ammaano waxa ay rabaan buu leeyahay inaan raaco kadibna ay ii sameeyaan macruuf iyaguna nicmo iyo galad aniga dushayda ay ku yeeshaan arrintaasi laakiin mid suuragal ah oo dhacaysa waxa weeyi ma aha buu leeyahay waayo anigu kaba mid ma ihi buu leeyahay kuwa nafahooga u dulleeya si kayrkood ay ugu nimceeyaan kadibna dana ay leeyihiin ay igu gaadhaan dana ay leeyihiin ay igu gaadhaan walow muncimkaasi nimcaynaya ee adduunya ay iga soo gelaysaa haba noqdo qof ra'iisa oo mucadama waxaa looga jeedaa bimacnaa qofka arrintaasi u saaxiibka haba noqdo waa saaxibu sha'ni fii qawmi waa cidda reertulki u sarreeya ama beledka uu joogo cidda u sarraysaba ha ahaadee anigu hawshaasi mid ka yeelaya ma ihi buu leeyahay wa kam daalibin alla badanaa mid raba riqii inuu ii addoonsado binucmaahu gallad uu i galay aawadeedna uu ii addoonsado kaasoo lam yasil aan gaadhayn ilayhi riqiga iyo addoonsiga wain kaana haba ahaado ay huwa muncimku alra'iisaba ha ahaado madaxweynaha almucadama la sharfo wakam nicmatin kanat cala alxuri niqmatan wakam maqnamin yactaduhu lxuru maqnama wakam nicmatin alla nicmo badana nicmada oo kaanat ahaatay cala alxuri ruuxa xorta a dushiisa niqmatan balaayo iyo masiibo ku noqotay wakam maqnamin alla haniima badana maqnamka oo yactadu u hu maqnamka alxuru ninka xorta ihi maqramaa dayn iyo gashi ku tiriyo maqramku waa did lmaqnam buu kasoo horjeeda waa maqnamka ayuu kasoo horjeeda kolley waqti aynoo saamaxayn dee lafdi kasta inaynu isul taagno min xayu luga wuxuu leeyahay kaiirun min annicam in fara badan oo nicmooyinka ka mid a allatii yatasaahalu alaxraaru ay fudaystaan dadka axraarta ee wanaagsani aqbalitaanka ay aqbalayaan ee kayrkood ay ka aqbalayaan waxa weeyaan kaanat niqmatan calayhim musiibe ayay ku noqotaa waayo qofkan kuu nicmeeyey haddii waxa weeyaan uu yahay mid la'iima oo xun haddii u yahay dee gallad sheegasho ayuu kugu wareerinaya gallad sheegasho ayaa waxa weeyaan uu kugu wareerinaya man asdaa ilayka macruufan faqad istabcadaka ah, waa mael iyo wa kaiiru min almaghanim yadunuha alxullu maqrama wuxuu leeyahay fara badan oo maqaanima oo faa'iide ana iskaba dhaafa qofka xorkii wuxuu ku tiriyaa maqram iyo gashi iyo dayn lagu leeyahay iyo dayn lagu leeyahay ayaa waxa weeyaan uu ku tiriyaa buu leeyahay wa kam nicmatin alla nicmo badana nicmada oo kaanat ahaatay ay hiya nicmadu cala alxuri ruuxa xorta a dushiisa niqmatan musiibe iyo balaayo ku noqotay wa ka maqnamin alla haniima badana haniimada oo yactadu uu ku tirinayo alxuru ruuxa xorta ihi maqraman dayn iyo gashi uu ku tirinayo walam abtadil fii khidmati alcilmi muhjatii liakhduma man laaqaytu lakin liukhdama wuxuu yidhi walam fii khidmati alcilmi cilmiga u adeegistiisa iyo u shaqayntiisa muhjatii naftayda maan dullayn buu yidhi liakhduma si aan ugu adeego oo aan ugu shaqeeyo man cid si aan ugu adeego manka oo laaqaytu aan la kulmo anigu hu manka laakin liukhdama si aniga la iigu adeego ayaan waxa weeyaan hawsha u sameeyu leeya abtadil bimacnaa amtahin weeyaan muhjatii waxaa loo yaqaanaa annafs alruux way waa la ydhaahdaa damu lqalbina ahaan kharajat muhjatuhu haddii aad aragtid waa bimacnaa ay ruuxuhu marka wuxuu leeyahay kuma rafaado xasilinta cilmiga aan xasilinayo naftaydana kuma ihaaneeyo taxsiilka aan xasilinayo si caaqibada cilmigu ay u noqoto inaan u adeego cidda aan la kulmo oo ah dadka muxsiniinta wax igu gallada ee wax ii dhiiba ama dadka waxa weeyaan maalqabeenka ah walow juhalaba ha noqdaane si kuwa aan u daba socdo oo aan ugu adeego ugumaan rafaadin buu leeyahay cilmiga bal waxaan ugu rafaadu leeyahay cilmiga xasilintiisa iyo u adeegistiisa si aanu noqdo makhduum loo adeego ee khaadim aana noqon halkana wuxuu ka wadaa ma haddee isagii si loogu adeego oo loogu shaqeeyo cibaarada sidaa hagu fahmine wuxuu ka wadaa wa amaa binicmati rabbika faxadis buu ka wadaa nicmada ilaahay raadkeegu waxa wey aharkiisa iyo raadkiisa waa kaa muuqdo walam abtadil maan dullayn anigu faacilki waa sida في khidmati alcilmi cilmiga u khidmayntiisa muhjatii naftayda maan dullayn liakhduma si aan ugu adeegana ugumaan dullayn liakhduma si aan ugu adeego man cid si aan ugu adeego manka oo laaqaytu aan la kulmo anigu hu manka laakin liukhdama ha yeeshe si laygu adeego aashqaa bihi garsan waajniihi dillatan idan faatibaacu ljahli qad kaana axzama wuxuu aashqaa miyaan daalaa oo waan rafaadaa bihi cilmiga harsan xagga beerista hore wa ajnii waan goostaahi cilmiga dillatan madullinimo ayaan ku goostaa idan mar xaalku haddii uu sidaa yahay faitibaacu ljahli jahli raacistii qad kaana wuxuu ahaaday axzama mid daw ah oo munaasab ah xasmigu waxaa la ydhaahdaa min xayu luqa waa dabdu rajuli amrahu waa ninka oo dabdiyo oo kooba arinkiisa wa akhduhu bihiq iyo inuu qaato si kalsooni ay ku jirto ayaa xasmi la dhahdaa marka wuxuu leeyahay maan rafaadaa taxsiilka iyo xasilinta cilmiga waan u rixliyaystaa waan u soo jeedaa takraarkiisa iyo muraajacadiisa iyo ku celcelintiisa aniga oo yar oo sagiir ah kadibna xasilintaasi cilmigaan xasiliyey ma waxaan ku goostaa dilli iyo dulninimo iyo khidmo aan u adeego kuwo kale mar shanigii cilmiga iyo culimadu haddii saa noqday buu leeyahay dee in jahli la raaco ayaaba waxa weeyaan munaasaba buu leeyahay markaa fahma oo alifta ayaa istinkaariya waa hamzatulistifhaam o waxa weeye waa istifhaam inkaariya weeye macnuu waa maxay ana hada laysa sawaaba arrintaasi mid sawaaba oo toosan oo dhacaysa ma aha buu leeyahy anuu cilmigii aan ku tabcay ee aan ku rafaadeen u soo jeeday dee dulli ku goosan maayo buu leeyahy oo kolba albaabnin hor taagnaan maayo ee cilmiga sharaftiisaan ilaalin buu leeyahay sheekhu aashqaa miyaan rafaadaa bihi cilmiga miyaan ku rafaadaa karsan beerista hore waa barashada hore weyde waayo juhdi baa kaa gelaya wa jni miyaan goostaa hi cilmiga dillatan madullinimo ku goostaa idan xaalku haddii uu sidaa yahay oo rafaadkii cilmiga aan ku rafaaday beddelkiisii uu kaa noqday faitibaacu ljahli jahli raacistii qad kaana wuxuu ahaaday axzama mid dow ah wuxuu leeyahay cilmiga xaqiisu dee noqon maayo cilmiga karaamadiisu waa mid la dhowray oo waa la ilaalin buu leeyahay walow ana ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima abyaadani mael bay noqotay maahma ashqaa bihi karsan waajniihi dilatan idan faitibaacu ljahli qad kaana axzama culimmadu waxay kula telin jireen dalabadooda inay xifdiyaan risaalada waayo waan arknaa dee macaani fara badan bay xambaarsan tahay walow ana ahla alcilmi dadka cilmiga u ahalka ihi saanuu hadday ilaalin lahaayeen cilmiga haddii ay ilaalin lahaayeen saana wuu ilaalin lahaa ay huwa cilmigu hum ayaga ayuu ilaalin lahaa walow cadamuu hadday weynayn lahaayeen raad can fatan mutacafifin yaruuxu wayaqduu laysa yamliku dirhama yabiitu yuraaci najma min suu'i xaalihi wayusbixu طalqan daaxikan mutabasima walaa yas'alu lmuhriina ma biakufihim walow maata juucan cifatan watakaruma fain qulta zandu lcilmi kaabin fainama kabaaxiina lam naxrus ximaahu waadlama walow ana ahla lcilm wuxuu yidhi wuxuu sheekhu cabirayaa waxa weeyaan arday waa aalibulcilmi shilin ma haysto haddana safka hore ayuu ku jira wuxuu yidhi wa innii anigu la raadin raadli ayaan ka ahay can fatan wiil dhallin yar ah fatahaasoo mutacafifin dhowrsoon wiilkaa dhallinyarka ahoo yar wuxuu carraabaya oo wayaqduu jarmaadaya ama kallahaya laysa yamliku dirhama hal shilinna aan haysan hal shilinna waxa weeye aan haysan kaasi ayaan raalli ka ahay buu leeyahay yabiitu waa baryaa yuraacii xaalu an najma xidiga min suui xaalihi liajli suui xaalihi xaalkiisa xun aawadeed bimacnaa faqri waxuu ka qabo riyaal waxuu siista waxa weeye ma haysta buu leeyahay gaajo darteed ayuu u soo jeedaa wa yusbixu haddana waa waa beriistaa dalqan isaga oo weji furfuran daaxikan oo qoslaya mutabasima oo dhoola caddaynaya wuxuu leeyahay waxaan raalli ka ahay wiil dhallin yara waa mutacafif wuu dhowrsoon yahay dad waxba ma weydiisto waa caraabaa oo waa ka lahaa shilinna ma haysto habeenkii waxau barixitaa wuxuu noo cabiraya meesha uu seexanaya gurina inuuna haysan waayo xidiguhu yay u muuqdaan dee cid aan hoy haysan bay xidiguhu u muuqdaan sooma cid aan hoy haysan ayaa waxa weeyaan xidiguhu ay u muuqdaan wuxuu leeyahay habeenkiina wuxuu baryaa xaaladiisa xun aawadeed bimacnaa baahi waxuu ka qaba aawadeed isagoo xidigaha ilaalinaya waayo waxaan garanaynaa dee ruuxu haddii uu hoy iyo guri uu ku jiri lahaa xidigo imay muuqdeen hoyna ma haysta buu leeyaha uu hoydo aroortii muxuu sameeyaa ma cid buu u cadhoodaa markuu soo tooso isagoo sidaasiya ah, maya wuxuu waa isagoo weji furfuran oo qoslaya oo mutabasima oo waxa weeyaan muusaynaya oo waxa weeyaan dhoola caddaynaya wa innii anigu la raadin raalli ayaan ka ahay can fatan wiil dhallin yara fatahaasoo mutacafifin dhowrsoon fatahaasoo yaruuxu carraabaya oo wayaqduu jarmaadaya ama kalahaya laysa yamliku dirhama hal shilinna aan haysan yabiitu baryaya yuraaci isagaoo ilaalinaya annajma xidiga min suui xaalihi liajli suui xaalihi xaalkiisa xun aawadeed wayusbixu waa waa bariistaa ay huwa fatuhu dalqan xaal uu yahay mid weji furfuran daaxikan oo qoslaya mutabasima waxa weeye oo weliba muusoonaya oo dhoola cadaynaya walaa yas'alu lmusriina maa biakufihim walow maata juucan walaa yas'alu lmusriina walaa yas'alu ma weydiisto fatahaasi almusriina kuwa maalqabeenka ah maa biakufihim waxa gacanta ugu jira hantida ay hayaan wax iiga dhiiba ma idhaahdo walow maata haba dhinto juucan gaajo haba dhinto cifatan dhowrsooni aawadeed buuna u weydiisanayn wa takaruman iyo sharfid naftiisa uu ka sharfayo masalada iyo wax weydiisiga aawadeed ayuuna u weydiisanayn wuxuu leeyahay dadka akhniyada ah ee asxaabu thara hodantinimada u saaxiibkaa waxa gacmahooga ku jira oo maalana ma weydiisto walow haba dhinto gaajo aawadeed cifo iyo dhowrsooni wuxuu ka qabo wa hada min ajli cifatihi wa karaamatihi walaa yas'alu ma weydiisto almusriina kuwa maalqabeenka ah maa ay ayiladii kama weydiisto biakufihim ay istaqara biakufihim gacmahooga ku sugan walow maata haba dhinto juucan gaajo haba la dhinto cifatan dhowrsooni aawadeed buuna u weydiisanayn wa takaruma iyo sharfid wuxuu yidhi fain qulta haddii aad tidhaahdid fain qulta haddii aad tidhaahdid zandu lcilmi kaabin fainamaa kabaa xiina lam naxrus ximaahu waadlama fain qulta haddii aad tidhaahdid zandulcilmi cilmiga madagtiisii kaabin waa baktiyey fa inamaa kabaa waxa uunuu baktiyey xiina lam naxrus marka aynaan ilaalin ximaahu seerihiisii aynaan ilaalin oo wa adlama u madoobaaday kaabin waa kabaa liwajihi bimacnaa saqata weeyaan wejigu u dhacay baa la dhahdaa marka kaba zandu ay lam yukhrij naarahu dabkiisii maa uu soo saarin wey cadaa iyo kabaana waa isku mid waa baabka cadaa weeyaan marka wuxuu leeyahay haddii aad tidhaahdid waarniyahu cilmigu fadligii u lahaa iyo suuqii cilmigu waa ay fadhidaa dheefdiisii hadda waa ay yar tahay waxaan ku odhanayaa buu kuleeyahay leeyahay sidaasi waxa ay ku dhacday cilmiga inaga aan xaqii u lahaa waxa weeye aan siin cilmigu xaqii u lahaa inaga ayaan siin sidaa aawadeed ayay taasi u dhacday markaa zandiga waxaa la ydhahdaa maragta waa la ydhahdaa dhimbilna iska dha taasan garanna fa in qulta haddii aad tidhaahdid zandulcilmi cilmiga dhimbiishiisii kaabin waa ay bakhtiday haddii aad tidhaahdid fa fainamaa kabaa nuuruhu nuurkiisa waxa uunuu baktiyey xiina lam naxrus markaynaan ilaalin inagu ximaahu ay ximal cilmi cilmiga seerihiisii oo wa adlama u madoobaaday xaqii innaga inaga mutaysnaa markii aynu siini weynay halkii uu taagnaa aynu gaadhsiin weynay ayaa taasi ay dhacday ee cilmigu isagu sharaftiisii de waa leeyahay cilmigu sharaftiisii waa baaqiyo isagu waa leeyahay laakiin cilladu waxay ka timid buu leeyahay innaga ayaa ilaalin weynay oo xaqiisii u gudi weynay walow ana ahla alcilmi saanuuhu saanahum sooma walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima walow ana ahla alcilmi dadka cilmiga u heelka ihi saanuu hadday ilaalin lahaayeen iyagu hu cilmiga haddii ay ilaalin lahaayeen saana waa ilaalin lahaa ay huwa cilmigu hum ayaga waa ilaalin lahaa walow cadamuu hadday weynayn lahaayeen iyagu hu cilmiga fi nufuusi nafaha dhexdooda haddii ay ku weynayn lahaayeen lacudimaa alla ileh waa la weynayn lahaa saanuu bimacnaa xafiduuhu min anaqs wuxuu leeyahay culimadu haddii ay u qumi lahayd cilmiga ilaalintiisa iyo siin ay siiyaan xaqii cilmigu u lahaa iyo siyaano ay ka ilaaliyaan ibtidaal inay ku dulloobaan calaa abwaabi alumaraa waalakhriyaa cilmigu waa ilaalin lahaa wuxuuna ka yeeli lahaa maxay madax ayaa uu ka yeeli lahaa cilmigu waayo fa ina alcilma yarfacu sha'na saaxibi cidda u saaxiibkaa ah shanigiisa iyo qadarkiisa kor buu cilmigu u qaadaa kor ayuu cilmigu u qaadaa walow ruuxaa ku sifaysani haba ahaado cilmiga ka hor mid bilaa sharaf ahaa haba ahaadee cilmigu waxa weeyaan cidda u saaxiibkaa ah, waxa weeyaan qadarkiisa kor buu u qaadaa kor ayuu u qaadaa waxaan garanaynaa waxa weeyaan xadiiska saxiixu muslim ku sugan waynu garanaynaa xadiiskii naafic ibni cabdilxaarits xadiiskii saxiixu muslimka ku sugnaa ee akhirkiisuna uu ku dhammaanayay uu lahaa cumar ibnu khaaab ama ina nabiyakum sal اllahu alayhi wasalam faqad qaal ina allaha yarfac bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay waxa weeyaan kitaabka kan ah cid kor ugu qaada cidda ku dhaqanta ee camalkiisa la timaada ee waxa weeyaan xaqii u lahaa u gudda waxa weeyaan ilaahay kor ugu qaadaa cid kalena rabbi subxaanahu wa tacaala hoos ayuu ugu dhigaa cidda aan ku dhaqmin ee waxa weeyaan dhegba aan u dhiginna allah subxaanahu wa tacaala waxa weeye hoos ayaa waxa weeyaan ugu dhiga marka cilmigu cidda u saaxiibkii waxa weeyaan sharaf ayaa cilmigu u yeelaa waxa weeyaan oo u gaadhsiiya wuxuu yidhi culimadu haddii ay weynayn lahaayeen cilmiga oo ayna ihaanaysan lahayn wuxuu ku weynaan lahaa cilmigu dadka qalbiyadooda ayuu ku weynaan lahaa dadka maanta waxa weeyaan fiqadoodii iyo kalsoonidii cilmiga ay ku qabeen ay yaraatay iyo culimada fiqada iyo kalsoonida ay ku qabaan waxa weeyaan way weynayn lahaayeen cilmiga dadka iyagoo uhelkiya haddii ay weynayn lahaayeen laakin yaa halkaa dhigay dadkii dee cilmiga helka ahaa ayaa halkaa dhigay buu leeyay walow ana ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima walaakin ha yeeshee ahaanuu way ihaanaysteen hu cilmiga fahaanuu iyaguna way liiteen wadanasuu way wasakheeyeen muxayaahu cilmiga wejigiisii biladmaaci hunguriyey ku wasakheeyeen xataa tajahama ilaa uu isbedelayba ilaa uu isbedelayo almuxaya alwajhu waa wejiga weyaan muxayu tajahama bimacnaa saara kaalixan caabisan saasuu noqday oo rajulun jahmulwejhi baa la dhahdaa rajulun jahmulwejhi baa la dhahda wuxuu leeyahay waxa weeyaan culimmadu iyaga ayaa cilmigii ihaaneeyey oo ka dhigtay wasiilo ay ku gaadhaan admaacda iyo hunguriyada ay rabaan kadib dadkiina waxa weeyaan de qadarkoogii ay lahaayeen kamay helin iyagu maadaama iyagu cilmigii halkaa dhigeen dadka ahlulcilmigiihi dee dadkii kama ehelin qadarkii dadku ay u hayn lahaayeen cilmigiina wuxuu ku liitay markaa dadka agtooda ayaa uu ku liitay dadka agtooda ayaa waxa weeyaan uu ku liitay walaakiin ha yeeshee ahaanu way ihaaneeyeen ku cilmigii oo way yaraysteen fahanu iyaguna way liiteen cilmigii ay ku sharfoomi lahaayeen ee cizigooga iyo sharaftoodu ay ku kor noqon lahayd ayay liideen iyagiina markaa maxaa haleelay dee ihaano iyo liidasho wadanasuu way wasakheeyeen muxayaahu cilmiga wejigiisii biladmaaci guriyo xataa tajahama ilaa uu isbedelay wamaa kullu barqin laaxa lii yastafizunii walaa kullu man fi lardi ardaahu muncima wuxuu yidhi wamaa kullu barqin hilaac dhammaantii ma aha hilaaca oo laaxa liya aniga ii iftiimay yastafizunii mid idhiiri gelinaya oo isoo kicinaya ma aha walaa kullu man ruux dhammaantiina ma aha manka oo fil ardi dhulka ku sugan arba mid aan raalli uga ahay anigu hu manka munciman inuu yahay nimceeye yastafizuni istafazahu lkhawfu bimacnaa istakhafahu wey marka wuxuu leeyahay hilaah kasta oo ii muuqda bimacnaa adduunyo kasta oo meel iga muuqata ma ihi buu leeyahay anigu maxay mid xaggeega u kacaya ma ihi buu leeyahay qof kasta oo arlada dusheeda ku suganna mid anigu aan uga raalli ahay ma ihi buu yidhi maxay inuu mincim iyo waxa weeye nimceeye uu yahay bimacnaa inuu shay igu gallado walow haba isiin kare taasi raalli ugama ihi buu leeyahay barqiga markaa wuxuu uga cabiray dee adduunyun buu ujeedaa waayo barqiga iyo hilaaca waxaynu naqaanaa inuu daliil u yahay maxay dee roob di'itaankii soo ma waa albarqu daliilu ljuudi liannahu ya'tii bacdahu lmataru dabadi waxa yimaado maxay dee roob ayaa yimaada marka wuxuu leeyahay meel kasta oo adduunya ay iga muuqato adduunyo bilicdeed waxa weeyaan ma ihi buu leeyahay maxay mid xaggeeda ku dhiirinaya wamaa kullu barqin hilaac dhammaantii ma aha hilaaca oo laaxa ifay liya aniga ii ifay yastafiznuu mid dhiiri gelinaya oo ikicinaya ma aha walaa kullu man ruux dhammaantiina ma aha manka oo fil ardi arlada ku sugan ardaahu mid aan raalli uga ahay munciman inuu yahay maxay nimceeyo inuu yahay waayo faina caiizu nafsi fa inii casiizu nafsi buu leyahy aniga naftaydu waa mid casiiza waa mid qaaliya buu leeyahay laa aqbilu lcatiyata ilaa miman kana ahlaa catiyada iyo waxsiinta kama aqbalo ilaa cid ehel u a ah mooyaane oo aynu ka imanayn maxay tarsheegasho walaakin idaa madaranii duru lam abit uqalibu fikrii munjidan uma mudhima wuxuu yidhi walaakin ha yeeshe idaa madaranii haddii uu idhibo aduru dhibaata haddii ay dhibto bimacnaa faqri haddii igu dhaco lam abit ma barya buu leeyahay uqalibu xaalan ahay mid rogrogaya fikrii fikirkayga mid rogrogaya xaalaan ahay anuu ma barya buu leeyahay habeenka munjidan xaalan ahay mid najdi aadaya uma muthiman xaalan ahay mid tihaamo aadaya wuxuu leeyahay munjidan iyo muthiman bimacnaa wuxuu ujeedaa munjid waa bilaadu najdi ujeeda najdi tihaamana waa bilaadu tihaame ayuu ujeeda oo anjada najdi ayuu galay baa la iminka acraqa ciraaq buu galay afcala haddii aad aragtid marka wuxuu leeyahay haddii ay asiibto dur iyo dhibaata haddii ay igu dhacdo iyo baahi waxa weeyi oo aan doono meel aan uga baxo habeenkaasi ma baryo buu leeyahay maxay aniga oo fikirkayga rogrogaya halkee aan aadaa ayaan wax u doontaa anigoo taa ku fikiraya habeenkaa ma baryo buu leeyahay habeenkaasi ma baryo ayuu leeyahay uqallibu fikri munjidan uma mudhiman ma bari baan ma galbeed baan u yaan u doontaa wax anigoo taa ku fikiraya habeenkaa saa kuma baryo buu sidaasi kuma baryo buu leeyahy walaakin ha yeeshee idaa madaranii haddii uu i dhibo aduru dhibaata hadii ay i taabato oo ay dhibto lam abit ma baryo uqalibu xaalan ahay mid rogrogaya fikrii fikirkayga munjidan xaalan ahay mid najdi aadaya uma mudhiman xaalan ahay mid tihaamo aadaya ilaa an araa maa laa aqasu beydkan dambaa sii fasri ku dhamaystiraya ilaa an araa maa laa aqasu bidikrihi idaa qultu qad astaa ilaya waancama ilaa an araa ilaa inta aan ka arkayo ma shay maaga oo laa aqasu aanan ku marganayn bidikrihi maaga sheegistiisa idaa qultu markaan idhaahdo qad astaa waa ii soo hadiyeeyey ilaya aniga ayuu ii soo hadiyeeyey wa waana ii nimceeyey oo waa ii barwaaqeeyey dhibku marka uu iigu dhaco waan xamilayaa oo waan u adkaysanaya inaan weydiisto qof la-iim ah oo liito oo xun oo ii tar sheeganaya cadiyadaasi uu siiyey oo igu dhiba cadiyadaasi iyo waxaasi igu galladay hawshaasi waan ka adkaystaa oo waan ka sabraa sidaasi ayaan ahaanayaa buu leeyahay ilaa inta aan ka arkayo qof kariima oo deeqsiya oo aanay ceebaynahayn sheegitaanka aan sheegaya haddii aan idhaahdo oo ruux dadka ka mid ah aan ku idhaahdo waar hebel baa wax isiiyey oo wax ii soo hadiyeeyey ilaa inta hawsha caynkaasi aan ka arkaayo anu cidba wax ma weydiista buu leeyahy ilaa an araa ilaa inta aan ka arkaayo ma shay maaga oo laa akasu aanan ku marganahayn ama aanan ku saxanahayn bidikrihi maaga sheegistiisa idaa qultu markaan idhaahdo qad astaa waa ii soo hadiyeeyey ilaya aniga oo wa ancamaa waa ii barwaaqeeyey wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk eh, risaaladii insha allah halkaas inoogu dhamaatay wixii aan asibay waa fa min allah wixii aan ku gafayna fa min nafsii wa min ashayطaan haddii insha allah waxda khaladaad ku aragtaanna kolley waan dedejinayay insha allah waad soo baraarujin doontaan wallahu aclam